walaalkaygo weerar cadow weerar cadowga wehelkaada allah waarif yadaa weheladood waajibkooda qaalin weeye warxum mayaasha barlamaa waada jirnaa u baabi'i waarif yada weheladood waajibkooda qaalin weeye warxum mayaasha baarlamaan waada jirnaa u baabi'i waa daadinaa wiigay diideen waajibkooda diilid weye waa naadinaa wiigay diideen waaxidkani caasiyano waa daadinaa wiigay diideen waajibkooda diilid weye waa naadinaa wiigay diideen waaxidkani caasiyano wehelkaga laaday noqdeen waa daadii bay kaalexdeenoo waa raawaya wadankan lagu soo guray wehelkaga laaday noqdeen waa daadii bay kaalexdeenoo waa raawaya waadankan lagu soo guray